guntaanoo kitaabu siyar walmaqaasi bay ka dhigaanoo baabuljinaadi xuduudda iyo xijiyaad iyagoo fiirinaya inuu yahay ciqaab iyo cadaab ee la abaal marinayo gaalada ilaahay ku kufiday oo cuquubo uu yahay nimanna waxay ka eegaan ruuxa samaynaya muslimka inuu ku cibaadeysanayo oo jihaadka xajay ku xijiyaan xajku maadaama camal iyo cibaado uu la imanayo ruuxa muslimka uu yahay jihaadkuna marka laga fiiriyo faacilka iyo ruuxa muslimka ee jihaadaya cibaado uu rabbi ugu dhowaanayo wey dhankaasay marka ka eegaan iyagu kitaab rubculcibaadaad bay ka dabageeyaan labadaa marka aragtibaa kala jirta kitaabljihaad marka waa kitaab aad iyo aad u qiimo badan diinteennana asal iyo asaas weyn ka ah arkaanta shariicadee khaaska iyo kuwa caamka marka laga hadlaayana arkaan alcaama lagu dara arkaantii islaamka shanta taqaaneen mooyeen arkaan waaweyn baa jirta sida alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar bir اlwaalidayn maqaasid waaweyn iyo axkaam kuliyaad uu jihaadku ka mid yahay oo asaas u yahay fadligiisa hadalkii hooyadeen baa kaaga filan sheekhuna aayaad fara badan iyo axaadii aad aad iyo aad ugu bogi doontaanoo fara badanoo boqol gaadhaysa haddayn iska badnaynba ayuu sheekhu keeni doonaa hadalkii hooyadan caaishan habeenkii u dambeysay soo maray darsigii u dambeeyey baa kaaga filan markay nabiga ku nabi allow annaga maxaanan u jihaadaynin maxaa yeele fainii laa ara camalan fi اlqur'aani afdala min aljihaad bay jira kitaabka rabbigay markaan saa u isha een akhriyey camal ka khayr badan jihaad ma jiree nabi allow annaga maanu jihaadno jihaadka waajibkaabay ujeedaa oo dumarka nabi maxamed iyo muslimaadka kaleba jihaadka qaswiga alabiga marar badan bay ka qayb qaateenoy dhaawaca daaweyn jireen biyana dhaamin jireen ummadana ay waxtari jireen taasi marka waa sidaa xagga fadaaishiisa sheekhulislaam ibnu teymiya hadalkiisii baa kaaga fil uu yidhi axaadiista iyo adilada ugu badan ee fadli ka hadasha iyo khayr iyo janno la galo iyo shaygu hawaabkaasuu leeyahay laba baab bay ku yimaadaan buri ugu badan waa baab salaa iyo baab ljihaad kitaabu asala iyo aljihaad labadaa baab albaabo ka adila badan ama ka fadli badan ama tarkiib iyo awaabka lagu sheegay ma jiraan marka ayadu waa sidaa wuxuu kaloo sheekhu ku daraa kitaabu uljihaad axaadiista ku mawduucada ama daciifada waa naadiratun jiddan abwaabta kale axaadiis daciifo fara iyo mawduucaad lagu sheega kitaabuuljihaad adilada ku timaaday axaadiista lagu warsho mucdamkeedu way sugan tahay mawduucaadii daciifaadna waaba ku yaryihiin maxaa yeele waa waa baab culus weeye marka waxaynu tilmaamaynaa uun arkaantiisii iyo shuruuddiisii howlaha kadibna kitaabkaynu bilaabayna in sha allahu tacaala jihaadka marna wuxuu noqdaa waa horta qayb diinteenna ka midoo in laga cabsado ma ah meel walbood joogto ama talaabiib joog ama xarameynka joog ee baabka iyo xukumka sharcigu sheegay sidiisa in loo sheego oo maxamedyadu siday qabto loo faahfaahiyaa waajib ah gaaladuna sida ay ogaadaan waa qayb diinta ayada ka mida ah. in la dhaleeceeyo ama la quudhsado ama laga cararo ma bannaano sidaa idinku aaminsan jihaadku inuu diintiinna ka mid yahay gaaladuna way og yihiin idinkuna waa inaad ogaataan wax looga cararana ma jiro uma dunida joogtoon halgan aan lahayn maba jirtaba xayawaanaadka ilaahay abuura makhluuqaadka ayaa isdifaaca mid cagayo orod isku difaaco ku baxsada mid sun saydha ama xagga dambe ha ka saydha ama dibnaha ha ka saydhe mid mici iyo cidi isku difaaca mid awood iyo muruq isku difaaca yaani xayawaanaadku ilaahay subxaanahu wa tacaala awood wuxuu geliyay waxay rabaanna ay ku raadsadaan wixii horor ana ay iskaga difaacaan shareecada islaamka haddaan qismuljihaad lagu keenina shareecaba ma noqoteen ummad jirta oon lahayn falsafo iyo qaanuun iyo dastuur u dhighayo u caddaynaya haddii la weeraro say isu difaaci lahaayeen iyo cadowgay ka baqayaan say u halabsan lahayen aan loo jidaynin waxba ma jireen bahda walidaalika fuqadu waxay yidhaahdeen jihaadku wuxuu ahaa mashruuc fii jamiici sharaa'ic min shariicati abina aadam calayhi salaatu wassalaam ilaa shariicati nabiyina muxamadin oo furqaana jihaadku mashruuc buu ku ah. marka ama ha gaala lagu jihaada ama yaysan jirin jihaadka talabiga ama khaswiga ah wuxuu bilowday shareecada nebi maxamed buu ku bilowday baa la sheegaa laakiin jihaadaadka ka horreeyey difaac bay ahaayeen qaabka waa la sheegaa laakiin sidiisu waa qayb ka mashruuca fii jamiici sharaa'ic siday culimmadu caddeeyeen marka gaal ama ha jooga misan joogin taasi iyadu waa masale iska dhibyar weeye muhimadduna waa maxay waa qaybta diinteennu inoo qaada dhigtay ee ummada islaamka lagu ilaaliyo lagu difaaco dantooda guud midooda khaaska ah islaamku waa dowlad waa ummad jirta ummad jirtana waa inay yeelato qaanuun iyo xugum ugooniya ah, ilaalinta dantooda guud dantooda khaaska naftooda maalkooda dhulkooda araadidooda haddii hore looga baqay iyo haddii ayagu ay waxalabsan hayaanba marka waa qayb sidaa iska ah ma bannaano marka in kitaabka laga cararo sidii wadaadka ictisaam ee kitaabka kamiro ku akhrinay sun abu daawuud buu soo gaadhay baa la yidhi markaasuu xortu wuxuu ku yidhi kitaabljihaad buu soo gaadhay wadaadku waa lay sheegay rag waliba lagu kalsoon yahay iga tabiye warkee laakiin magaciis waxba sheegi maaye xertee wuxuu ku yidhi kitaabuuljihaad baynu taagannahay oo suna abu daawuuda laba xeray kala yeela inaan kitaabka halkaa ku joojiyo intii adduunka iska bedelay iyo inaynu kitaabuljihaad ka boodno xeerta waxay dhan waa soo tashanaynaa hee sheekhde kitaabka dhan lama joojin hayee kitaabuljihaad iskaga boodo kitaabka ku xiga nooga sii wad sidaasaa kitaabkii lagu akhriyey xilliga asagu sidaa leeyahay sanad ka hor baan anugu markaa sunan abdawuud ka dhammeeyey oon sidiisa ku maray cisaan walba maxaa tir shiilka isdhagto cisaan walba waxaa le shiilka isdhagto shabeelku ku cunaa diinkaada adu markaad ka cararto adaa mujrim iska dhigahaya adaa diintaadii dembiile ka dhigahaya waa diintu waa casiizo waa inaad ku faantanto war sidaa diinka annagaa qabee macatabiyo ama nagu qaata ama nagu diida idinka idiin taallaa laakiin markaad adugu aa balaayo isku xidho ood isku sii dayso waxaan lagugu talagelin ilaahina kugu qasbin adaa is-aafaynaya sidaa ay diinta ugu qoran tahay bay gaaladuna u ogyihiin ka warqabaan adugu marka naftaa iska saarin ha is-aafaynin ha isdullaysanin sidaa uu kitaabka ugu yaallo in loo maro weeye in laga boodo ma aha in la isku dhajiyo ma aha sida qolyihii baabulxayd kitaabka minhaajka ku istaago kale hadda kor baa idinka sheegay wadaaddo minhaajku baab ra'ad la yidhaahdo ku saabsan istixaadada iyo mutaxayarada iyo xaydka ku saabsan ayaa ugu adag rubc cibaadada marka la marayo qolyo xeroo soo xereeyey oo meelaha baar dheer ku akhrisanhayay fiqiga ayaa waxaa ku istaagay minhaajkii baabkaasay fahmi waayeen waa loogu celiyey cashirkii sheekh waa ku celiyey kuwo kaloo kabiirraa ugu celiyey way dhaqaajin waayeen marka dambe wuxuu hebelow waxaan ku weydiy adu ma hayshaa maya buuhi anna ma hayle baabka inaga xidhbuursiisuba taad inaga xidho baab dambe inoo bilow adu dhiig miyaad heshaa ma ma hele xidh buui ciddii u taallaaye yani kitaabka in saa laga dhigoo la dhacambeereeya ma aha gaalada iyo qolyaha gaala raaceenta ee carbeed ama cajame gaalada u adeega diinta qaybahay ka cararee idinku inaad u horboodaan ma ah manhajka waa laga saaray kitaabuuljihaad manaahijta carbeed sacuudiga imaaraadka qatar baxrayn kuweyt masar maqrib iyo muritaniya tunis adduunko dhan waa laga saaray aayadihaasoo dhan meesha waa laga saaray jiin iyo ha iyo del haddii la maqlo waa xidhan tahay halka yaana geeyey kuwa islaan sheeganaya idinkuna il laydinku geeyo oo halkaa laydinku geeya laydinka arkay taasi marka waa edabdarre iska ogaada sidaas sidaasuu uu ku yahay siduu nabiga ku agaay baynu ku akhrinaynaa marka sidaas adoo saxan dembiile layskama dhigo adoo diricana dabaal layskama dhigo adoo casiis ana daliil mahayna layskama dhigo shayga u horeeya ee dulgu ka yimaado waa in adigu aad niyo jabto sidii ninkii le warwiilka iska celi iska celiaa ah, wuxuu idhi hay labdee xooga ku taagnaaba iga daran bur laba nin baa isgalayba markaas mid la lagday markaas hor nacso istaagoo fooda geliyo ninka balsansaaro ku melmel oo taatikee oo iska celi ah wuxuu ninku hay lagdee waxaa iiga daran xooggii ku taagnaa ninkaa mar dambe miyuu holin ninkaa mar dambe holin maayo haziima nafsiya iska ilaaliya sidaa uu yahay u barta maalinkaa tabar heshaana waa la dabaqi marka tabar la waayona haddii ilaahay nama saar laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha salaad walba say kuu loo tukadaa laakiin macluumada nadariyada mabda'a diineed sida uu yahay oo saxiixa u fahma warku sooma caddo mise waa mise madow baa ku jira warku waa inuu caddaado laba xugun buu yeeshaa horta sunnamaba noqdaba sida raajixa wadaadaha sunnu noqdaa waxba maysan sheegin laa kitaaban walaa sunnana maysan waafaqin qiyaasna maysan keenin ijmaacna ma jiro jihaadku imaa inuu yahay e, fardu cayn wa ima fardu kifaaya marnaba sunno ma noqdo jihaad sidiisuba sunno ma noqdo sunno waa ka cagan yahay ama waa fardu kifaayo ama waa fardu cayn cala alumma alislaamiya asbaabta ka dhigtaa jihaadka farducaynta ka dhigtay iyo kuwa fardukifaayaha ka dhigaba markaynu isku qabanno waa afar sabab afar sabab buu ku waajibaa jihaadku sababka koobaad waa markuu fardukifaayo yahay wa isaalatu munkari اlkufri aw taqliiluhu baa la yidhaahdaa waajib ama farducayn ha noqda ama fardukifaaya ha noqdee sababka sabab wujuubi اljihaadna waxaa weeye in la zuuliyo kufriga ama la yareeyaa loogu talagalay waqaatiluuhum xata laa takuuna fitna wayakuuna اddiinu kulluhu lilah wاlfitnaة akbar min اlqatl wاlfitnaة ashad min اlqatl wاlfitnatuna waa ashirku wاlkufru maqsuudkii ujeeddada loo jideeyey jihaad waxaa weeye diinkiina loogu soo daray muslimiinta in lagu imtixaano munkarka kufriga akbarulkabaa'irkaana ay ku yareeyeen adduunka ama laga zuuliyeyba haddaan tabar u helo sababkaasaaba loogu talagalay marka waa farac diinteenna ka mida oo hoos gala asal weyn oo la yidhaahdo aslu اlamri biاlmacruuf wاnnahyi can اlmunkar laakiin axkaam u gooni ah oo asagii rugni weyn ka dhigaysa ayuu leeyahay asagoo faracba ka ah asalkaa labada ee idiin sheegay alamr bilcruf nahy can lmunkar markuu caynoobayo saddex sabab baa farducayn ka dhigta saddex farducayn ka dhigta kow in gaaladu wadan iyo dhul innagu ayn leenahay ay ku soo duulaan ama ha qabsadeen ama ha soo dul fadhiisteen dhul muslimiintu ay lahaayeen oy deganaayeen ama ayagu waagii hore xoog ha ku qabsadeen ama ilaahay meeshu ha ku abuura la kala qaadi maayo dhul muslimiintu ay leeyihiin oy ku dhasheen ama ay furteen hadda ka hor hadday gaalo soo dul fadhiisato ama ay qayb ka mida qabsato fardacayn buu jihaadku ku noqonayaa muslimiinta beledka iyo aaggaa degan inay dhulkaa difaacaan gaaladana ay ka hortagaan hadday iyagu tabar u waayaana muslimiinta ku soo xiga ilaa adduunka cidhafkiisa wix muslima ku nool buu gaadhayaa fardacaynku hadday nagaga filaadaan khayr wey ku filaa waayaan ruux walboo muslim halkaa gaari kara inuu difaaca waajib ku ah fardacayn buu noqonayaa sababka labaad in dad muslimiin ay gacan gaala galaan dad muslimiina in gacan gaala ay galaan walow hal muslim baa allah ka dhigo inaan soo dayno oon soo furano imaa bimaalin aw biquwatin waa waajib farducayn muslimiinta ku ah ilaa uu maalig uu yidhi muslimiinta waxay hanti leeyihiin oo dhan hadday noqoto hal ruuxoo muslim in lagu soo daayo waa la bixinaya haddaan kulligeen dhammaanayna muslimka inaan badbaadino wey war hal ruux inaga daaya intaan boqol ka dhiman lahayd shareecadu ma ogolo muslimka gaaladu haska disheen inaga daay sharcigoodna ma yaqaano hal nafar naga hadhi maayo ilaa ruuxa muslimka ah, gaala laga badbaadinayo naf iyo maalba lagu badbaadinayo sababka afraad ee waajibiya ama saddexaad farducinta ka dhiga waa inaad safka tagto ama imaamka ku magacaabo waa la duulay gaaladii baa markaan safana gaalada wa kuwaas layidhi waaye diyaargarooba anugu waan iska noqona intiina kala sii wada lagaa dhagaysan maayo mar hadday musaafafo dhacdo oo laisu safto lays arko oo higilku isku muuqdo ruuxa muslimka meesha jooga farducayn buu ku noqon inuu jihaadoo dagaalamo hadduu mas ama amiirka muslimiinta adugu ku magacaabo hebelow waa inaad baxdood ciidankan raacdo ku yidhahdan farducayn buu kugu noqonayo saddexdaas sababna farducayn bay ka dhigaan sababka guudna aslulmashruuciya talagalay oo waxaa loo jeeday waxaa weeye fitnada iyo fasaadka iyo dembiga weyne loo yaqaano kufriga iyo shirkiga in adduunka laga tirtiro ama lagu yareeyaa loo jideeyey marka laga soo tago nadariyaddaa guud laga soo tago culamada muslimiintu waxay cadeeyeen oo ay ka hadleen sida abubakar ibni carabi alqaadi fii kitaabi annaasikh walmansuuq shaykhu اlislaam ibnu taymiya abu cabaas alqurطubi ibnu xasam qaadi ciyaad jamaaca min ahli cilmi farban waxay ka hadleen waa hore inuu noqday jihaadku farducayn muslimiinta uu ku noqday goorma dalalkii inagu aan lahaan jirray ma gacanteenna ay ka baxeen andalus baa gacantii ka baxday bukhaara gacantii ka baxday e, barigii eshiya hindiyaa tagtay mosco laba boqoloo sane ay muslimiintu ka telinhayeen oy ahayd magaalo muslimiin caasimadda ruushka ninkan hadda ukrain ee nafta u keenta adduunku sbain aqliim ka miduu ahaa ma ahayn andalus sbain way ka weyneed andalus intaasu faransiiska qayb ka mida bariga yurub ilaa galbeedkiisa dhulkaasu dhan baanu ka talin jirray adduunku boqolkiiba toddobaatan mar baan ka talinayna adduunkao dhan boqolkiiba toddobaatan iyo maxaa naga maqnaa shan iyo labaatan rubuc dhoolkii intaa ahaa tuulidii u horraysay maalinkii la qabsaday ee muslimiin tabar u waayeen iyo muslimiinto dhan farducayn ku noqday ninkii awoodo inuu halgamo dagaalamo marka waxaa hadda fardukifaaya la yidhahdaa ma jiro ninkii awoodi kara wey waa ka soo tegay khadka nadiriyad laga sheekeeyo oo kutubta ku qoran laakiin waagii dhulkeenna iyo dadkeenna ay gaala meel dhigatay yuu iska bedelay xukunka kifaayiga uu isu bedelay fardu cayn cala alqaadiriin dadka awoodaa laga hadlaayo shayga faradka ruuxii awooday ku xidhanta sidaan adu fahantaa waa muhiim jiddan oon laga been sheegin shuruudduu ku waajiba markuu kifaa'iga yahay waa shuruud dhowra alislaamu wاlcaqlu wاlxuriyatu wاlذukuuratu wاlاstiطaacatu biاlbadani wاlmaal intaa baad ku khulaasayn kartaa ila waa cibaado jihaadku marka shuruuddu wujuubihi cala almuslimiin waxaa weeye ama kifaaya ha noqdo marka ayada ah ama yuusan noqonin kor marka laga fiiriyo markuu farducaynka yahay hal shardin baa soo hari ama labaa soo hari ee waxaa weeye shanta ruuxa noo jihaadaya ilaahay u dhowaanaya ee halgamaya inuu muslim yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu uu yahay baaliq ama qaadir ah, halgemi kara waa inuu xor yahay waa inuu lab yahay oon dhadig ahayn waa inuu awoodo halganka binafsi walmaal badan ahaan iyo jid ahaan iyo xoogaada nin halgemi karo oo naafay ahayn oo indhala ahaynoo oo hubkana gaashaanqaada ruux waa inuu yahay sahayna heli kara sii socod iyo soo socod iyo nafaqadiisa haysta waa markuu jihaadku uu yahay alabi ama aswi ama kifaa'i waxaad u taqaaneenba hadduu fardu cayn noqdo intoo dhanbu way dhachayaan waxaan shardiga keliya islaamnimo iyo inaad isdifaaci karto ila waa difaac can nafsi man qutila duuna diinihi cirdihi nafsihi maali fahuwa shahiid bay tegaysa gabdhuhu waajib ku noqon ayayooyinku waajib ku noqon addoommadu waajib ku noqon caruurta yararka ee isdifaaci kale ee day doonaa musbaar kelida kaa gelin karo waajib ku noqon ila waa difaac can nafsi ma aha waa nin guriga lagu galay baata ama firqle ama ruux ceeji ama xagxago mid kaa xoog badan hadduu kugu fadhiista xabadka oo cunaha kugu dhego maxaad samayn waad firq dhaban uun kol aad xiniyaha maroojiso kol aad indhaha ka soo rido saad yeeshaba wax ka haddaad kol aad raqabadda iyo jeebadda ka dilaaciso iska sixawshu ma ah ninka reer macallin la sheegay nin ka xoog badan ba intuu legday ayuu isdaadiyey baa la yidhi farba ma qaade si loo rifahayey loo jugaynhayey markuu ninku daalay buu ninka iska tagay waxaa le waxaa ku weydiiyey nin baad isgasheenu wuu kaa uun libhelo waa dhacdaye markii lagu legday maxaad kaga seexata wuxuu ihi mar haddii la ilagday futa kala qaadqaad nacay buu idhi nin feeraha lagaga fadhiista inuu rafto mogt kadib maradu ka dhacday magaas sarwaal iyo maxaanku idhaahdaa mantante iyo targal ma jirine wuxuu i bs mar kalean raadsan doonaa mooyeene hadda mar rafanna maayo ila waa cawradii baa muuqanaysa saa laba rabo waad rafanaysa waa in la rafto intaa isdifaackeeda isdifaacda wey taasi marka taasi intaas wey xagga waxyaabaha rida markuu kifaa'iga yahay almawaanic aw ilmusqitaat waa harciye xisiya loo qaybiya harciya xisiya loo qaybiyaa midda xisiyada ah waa kuwan soo marrayo haddii ilmaha yarkaa ilmaha yarkan aan halgebi karin ama ruuxa waalinla caqli aan lahayn dumarka ruuxa faqiirka ah ilan waxba heli karin ila waa la duulahayahay indhoolaha naafayga kuwaasoo dhan jihaad waajibku ma aha licajzihim wa dacfihim ayagaa u in la garab istaago mawaanicda sharciga waxaa kamida adoonnimada daynta xaalada markaa taagan iyo waalidka idankiisa waalidku kuu diida saddexdaasa mawaanic sharciga loo yaqaana ujeeddada jihaadku maaha inaad adkaate ujeeddadu waxaa weeye in lala xarbiyo la imtixaano daalimkii kaafirka ahaa maxaa yeele guushu iyo libintu alla gacantiisay ku jirtaa innaga waxayna saaran waxaa weeye inaan dadaalo oo gaalkaasi uu dareemo in lagu imtixaanayo lagu dhibayo lagu jaribayo oo lagu ciqaabayo xumaantiisa or maxaa lai taagan yaho ay islaamku ii gaadahayaan gaalnimadaada waa inuu inuu mujrim yahay la dareensiiyo inagu muxuu inoo dilahayaa inaan muslimiin nahay buu inoo dilahayaa diinkeennu nagu dhibahayaa asagana xumaantiisai kufrigiisa in loo daba taaganya uu eedahayo oo uu dhimanhayo waa inuu la dareensiyo ama alhalab wاdafar wاnasr ilaahay gacantiisa ku jira shuqul kuma leyn hawsha annagu dadaalka ugu dambe inaad bixiso gaalkana dulmigiisa lagu jirribo lagu dhibaateeyo muhiimadda jihaadku waa intaas wax kaga ninkii sheegayna hadalkaa ka halaabay hadalkaa ka dhumay intaas marka waa uun asaasiyaadka guud weeye inaan awoodno jihaadka maalan iyo inaynan awoodin waxay u laabanaysaa kolba muslimiinta dagaalamaya danigooda haalibka ijmaacan anoo halkan iska fadhiyo ku dhaha hebelow ma jihaadi karta ama ma awoodid beentaa iga dheh adoo yar xanuunsan oo yar baan ku arkay markaas waxaan ku maanta salaaddii istaag kuma tukan kartide aw hebelow iska fadhiisaan ku idhi maxaad leedahay maxaad idhihi hawshaa anay ii taallaaye salaada ina geli baad leedahay inaan istaa ku tukado inaana ku tukan karin inaan awoodin in kale yaa loogu noqon adiga adiga daa'ifada muslimiinta ah ama muslimiinta beledkaa jooga ayaa la weydiin oo qiimayn oo qorshayn oo qadari inay halgami karaan iyo in kale muslimiinta reer afghanistan marka lagu fadhiistay wadaadaheen o dhan waxay yidhahdeen lama awoodi karo maraykan waa alquwa alcaalamiya alcudma aluulaa far looma qaadi karo wadaaddo duub weyn baa kaarabiin dalkoodii kaga saaray iyo xakiin iyo rayfal iyo jancadde iyo siday ugu wadeen awooddii labaadee adduunka niman qowmiyuunan diin haysanin oo istaagga ku kaaja oon saxrada iska dhaqaaqo inuu yukrain la yidhaahdo yaa sankiisa caana ka lisaysa oo abaalkii fur ugu shubaysa maanta u dambaysa maxay baabiiyeen buundada ugu weynada isku xidhaysa ruushka oo dhan iyo jasiirada qirmi qirmi maxay tahay ka talintiray jasiira muslimiin wey muslimiin tataaraa joogi jiray konton sano ka hor laga baaba'shay boqor muslima oo xaakima ka talinhaya boqol iyo labaatan sano oo kitaabka rabbiga ku xukumi jiray oo maagiisa hore qolyihii soo duulay ahaa tataarkii ee baabi'iye khaliifkii naga dilay ahaa ilaa yomina haada muslimiinta tataarka way ku nool yihiin boqolkiiba lixdan bay ka yihin waa la baabashaa qirmi haddana waxaa ku hadlahaya mushrikiin iyo macatabiyo iyo niman weliba shuuciyo oo yukrain iyo raash baa ka tasanaya idinku xisaabta kumaba jirtaanba idinkii dhulka iska lahaa waxaad leedihiin ma awoodno ma awoodno meel haydan geyso waad ogaan doontaa ku dambayse marka taasiisaha haloo ogaado waxaan u jeedaa masalada ah waajibka diineed markuu ku qabto inaad awoodo iyo inaadan awoodin oday kale ka talin mahaye waxaa ka talinhaya cidda hawsha mar u istaagaysaa malaheeda qawiga ah adanu lqawiyu haddii laisu dayn lahaa kulligeen waxaan dhihi lahayn ma awoodno kooxyo feedho waaweyn oo ciidan dhan oo awood badan baa waxay dhaheen kitaabka qur-aankaa sheegaye taaqata lana alyowma bijaaluuta wa junuudihi ilahi muxuu ka yidhi uf baa ladiidhi kam min fiatin qaliilatin halabat fi'atan kaiira biidn illah wallahu maca saabiriin bini aadam haddii loo daaya aduu isqiimee in badan iyo ma awoodo iyo seexashada ilaahay hawshaa ma yeelayo idan muslimiinta la odhanayaa haye waajibkaasaa laydinka rabaa cadowgaan sidaad isku tihiin fooddaan gelinaynaa gobanni baan ka xigaynaa waa loo daynayaa marka yuhuud iyo reer khatafaan reer najdiyiin quraysh gaaloo dhan is urursadee nabiga la damay lagu jujuunsado madiino y nabigu qiimeeyey ka caskariyan laa waxyan hogaamiye milatari ahaanbuu nabigu wuxuu qiimeeyey ciidankan oo dhan in la kala jabiye mooyeen in ansaar aysan u babacdhigi karin ansaarna meesha ay ku baaba'ayso oy magdheer isku dhexlahaayaan ansaarna lafdhabarteennii iyo hoygii bay inoo ahaayeen bugtadeennii baahideennii bay qaadeen nabigay tunka saarteen muhaajiriin bay xambaarteen culayskii muslimiin oo dhan baa ku dhacay gaaloo dhan baa iskugu tagtay nabig wuxuu damcay inuu bal wuxuun haw ciftay uu maanta badbaadiyo kufaaru quraysh iyo reer najdibu dacna inuu kala jebiyo qayb gaaluu u yeedhay wuxuu yidhi niman yahow aan wada hadalno hee idinku dagaalka ka baxa niman dhowr kun aha dagaalka ka baxa madiine sanadkan wixii ka soo ga ee aan siinaynaa dhowr kun oo gosorood qaata dagaalkas maxaad u dhimanaysaa annaga iyo quraysh iyo intan yuhuuddaee la socoto isku kaya daaye idinku dagaalka halkaasiyo kor baabad ka timaadeene maxaad ugu dhimanaysaan yarib iyo xijaaz xoolahana qaata iska laabta way ogolaadeen bas wuxuu hi isagu la soo tashanayaa labadii ogaasee ansaareed sacad ibnu mucaad iyo sacad ibnu cibaada nabigu iskugu yeedhay haye hawshaasaan ku heshiina ka warrama haddaan nimanka saa yeelo xidhname allow lagu waxyoodoo ilaahay baa ku amrasaa inaad yeesho mise kaartanba la tiri bay tahay nabi allow gobonnimada u fiirsayo caqliga wuxuu nabigu maya idinkaa idiin danqaday oo kaartama la tiri bay iga tahay waxay dhaheen maya nabi allo annagoo gaalaah oo sanamka caabudna ayaa carab kulligeed nina martiyo annagoo aan timir ku martay soora mooyeen ama inaga gataanba ninan baadi jiray ma jiro carab way istaqaan annagoo muslimiin ilaahay nala jirana gaalna baadi mahaye nabi allow iskaga lexaa layidhi markuu arkay cizadoodii iyo sharaftooda iyo halkii hankooda iyo wuxuu waad fiicantihiin waa lagu kala baxay aad ilaahayna waa u hiiliyey halkanaa laga nool yahay ee baashu ma aha feedhoweynan feedhoweynan baashuma cizo waa inay ku gasho han waa inuu ku galo qaab waa inuu qab kugu jiro adoo wax walba qabsan kara daad iska dhaadhiciso far ma qaadi karo waa mushkilo ood iska dhaadhiciso nin yar baan magaa ku idhi hebel albaabka ka fur oo markaa shan jira waa shan jir hadda markaasuu dhabarkaa ma furi karo sanjir aro meel fadhiyaadhe ka fur hebel albaabka garaacaya markaasuu wuxuu ihi dhabarka ay xanuunaya baasho halkaasay maraysaa magaciisu ma sheegaya inaad wadaad qosashaan baan diidana waa nin la yaqaan marka waxaa weeye haddaabad iska dhaadhic safarba inaada qaadi karin adoo yar iyo adoo weynba waxba kuu socon maayo isxilqaanku waa wax weyn mas-uuliyaddu waa wax weyn waxaan ilaah baa adduunka maamule cizi iyo sharaf ku noolaada beenta iyo barabagandada naftin ka dhaadhicinaysaan iska daaya warku waa inta baabu wujuub اljihaadi wa fadl alkhudwati wاlrawxa wuxuu baab yahay jihaadka waajibnimadkiisi iyo fadliga ku jira in loo kaloo jidka ilaahay duuridiisa ama loo caraabo qaal allahu tabaaraka wa tacaala wqaatilu lmushrikiina gaalada la dagaalama oo la halgama kaafatan idaylkiinba kulligiin kamaa yuqaatiluunakum kaafa siday dhammaan iyo idayl idinla dagaalamayaan war muslimiinay gaalaha u kala hadhino oo iska dhacsha buu rabbigeen leeyahay ayaguba idima kala hadhaan waclamuu ogaada ana allaha maca almuttaqiin ilaahayna waxaad ogaataa inuu la jiro oo u heeliyo binnasri waalcaaqibatu alxusna asaga ka cabsada aayaddan iyo aayadaha lamidka salafku waxay ka qaateen waxay dhaheen muslimiintu ruuxaan jihaad ku waajibayna ma jiro zuhri baa kamid mid ah, ragga sidaa yidhi ninkii awooday ee bixi karana inuu baxaa waajib ku ah buuri ninka sii joogana kaa baxay inuu caawiyaa waajib ku ah duulo duulo halgama iyo kalkaaliya in la wada noqdo de waa sidaa ummaddu sidaa inna waa inay hawsha u istaagto inna ay barigantaasho sahaydii iyo gaziinki iyo daawadi iyo caruurtoo la siiy ahalkoo laga warqabay iyo waa in ruuxa muslimkii halgamee duulay waa inuusan gadaashiisa u baqin baylahda iyo dayacaadda ka dambaysa waa inuu ku qalbisan yahay walaalahabaa ka dambeeya iyagaa caruurta ku filaanaya haweenkii wax tarahaya biilka sii bixinaya kuu dayn qaadaya haddii kale asagoo wadnaha fartu ka hayuu qaacidkuna kaalmaa laga rabaa aaiguna hawsha inuu istaagaa laga raba diinku waa sida markii diinka laga tago ummadaha xataa qowmiyaadka ama kafarada ama qabaa'ilka isku laya casabiyaddu waa sida hadduun qabiilkao dhan dagaalka wadagelin waxba u socon maayo adduunkaba sidaa ku dhisanba inna way duuli inna way bargantaali gabdhuhu marka la dagaalamayo maxay sameeyaan gabdhuhu markay ilmaadee horta dagaalka qabiilka ay ku jiraan oo dagaal shaydaana maxay samaynayaan biyahay dhaamini oo raashinkay karini oo caagad shaqlan bay keeni oo dahaaran oo biyo ku jiraan oo jabaatigay dubayaan iyo kakacay dubahayaan qaybna catir bayba kula daba istaagi oo ninkii soo laabtay ay marin hayaan fuliga cararay dhaantay kugu daba qabsan dagaalkii uxudeeya xoogu aan ku naafannay yaana jebiyey haween masharaada iyo qurayshooda imtixaana may dhaheen in tuqbiluu nucaaniq aw tudbiruu nufaariq firaaq hayra waamiq gabayay ka sii daayaan buraanbur dhiirigelin alaas gubaabo ninku hadday gabadh kadaba daba alaastana ma soo noqon xataa fuliguu ku jiidhahayaa fuliguu ku jiidhahayaa marka sidooduba ummadu ama waddo ilaahay ha ku dagaalanto ama jid shaydaan ha ku socotee ummadaan iskaalmaynaynin oon is isdhammaystiraynin oon isgarab istaagaynin waxba ooma socdo gaalada gaalada adduunka ka talisaadda atadu waxaa taariikh kale oo dadka ah oo taalla loo dhisaa nin walba ninkii uu ka dhigi cabsanaa ee ummadaha uu soo rogay saa u ogaada etoobiya hadda markaad tagta meel walba taallaa ka taagan dirdhaba adsababa maxaanku idhaahdaa harar jigjiga jigjigaadda baash bay soo gaadha iyadon waba ka taagna maalihii ugu dambaysay sayidkii waad khaladeenoo weliba annagaad nugu soo jeediseen sayidkii bayba soo jeediyeen maxaa siyaad barre iyo qolyihii soomaaliya marka sayidka ay taallo u sameeyeen waxay u soo jeediyeen halkaas iyo galbeed ilaa etoobiya ku jihaadahayee nin qowmi oo waddani ah oo soomaaliyeed oo nin dirco ragrag dhalay oo axmaaro iyo xabasho ku duulaa laga dhigay waagii hadda muxuu sameeyey inay ili xamar buu u soo jeediyey muxuu ka wadaa waad fahamteen intaad aad fahamteen waa fiicantii khayr wey asagu ma wato inay leey wuxuu iska ahaae weytar maqaaxi ka adeegaya yuu u adeegay ninka aan qur saaray markuu dhintay warka u fahma baashu inay caddaataa wanaagsan waxaan oga jeedaa si guud u fahmo oo ummadu haddayse inna hawsha u istaagay inna aysan barigantaalin oo marka anugu raashinka karinaya aad xaabada soo gurin oo biyahaadan soo dhaabinin oo awrta aadan meel fiican ku seetaynin waxba socon maayo haddii safar la yahay haddii la negi yahay haddii hawl la wada gelayo waa in la isbarigantaalo waatuu nabigu diiday markay hogga qodahayeen ansaar inuu nabigu fadhiisto waa diiday nin soo daldala nin biyaha keena nin ninka ka qaada hawsha waa in la wada qabto saasa wax ku soconayaan وqاaل تaعالى rabbigan wuxuu uhi kutiba calaykum اlqitaalu ay qitaal اlkufaar weeye asha ku jirta waa alcahdiya waxaa loo jeedaa qitaal اlkufaar ma aha dagaal muslimiin lagama hadlayo kutiba calaykum اlqitaal in lala halgama gaalada rabbi idinku waajib wa huwa qitaalkuna kurhun lakum waa dhibsanaysaan abcan weeye caada ahaan iyo abiic ahaan basharku dagaalka waa necabya nin asagu waalanoo dagaal ramataaba mooye oo nabadda iyo dagaalka dagaalka jeclu iska jira oo hariisaa ah. laakiin sida badan aadamuhu dhibka dagaalka waa la necabya wahuwa lakum ay mashaatun lakum waa wuu idin dhibayaa waadna dhibsanaysaan abiica ahaan aduu halganka jecel oo cibaado u arka oo waxaad ka jecesha jirin baa waaka maka la yidhaahdo kaadifuley baa ku qabani bawdaha ku jarayni cabsi baa ku geli oo dhibka maa iska daya kugu imani waa bini wax ku abuuran wey ilaahay wuxuu uhi wacasaa an takrahuu shaya inaad shay dhibsataan ood kofataan baa laga yaabaa abiica ahaan iyo baxaali ahaan iyo wa huwa shaygii makruuhayd kuhanayseenna khayrun lakum xagga adduunka iyo aakharaba idiin khayr badan yahay shay inaad dhibsataan oo naftiinnu diiddaan laga yaabaa laakiin aakhariya adduun buu dan idiin yahay aabina cabdilxasan uu halgamayey soomaali o dhan wax yarba mooyeene waa lala dagaalamay waa la dhibsaday celiya fiijiya qabta ilma adeertii baaba nafta ka gooyay cid kale iska daaya intaan soomaali kale soo gaadhin haddana kulligiin waad isku haysataa annagoo ahaa barxaweyn baaba nagu haysata sayidkii cid kale iska daaya ogaadeen ma ahayn oo bahgeri ma ahayn oo reer xasan nuur ma ahayn maya wuxuu ahaa nin hee digil iyo marafla yidhaahdeen oo may ertea ah, maxaa tidhi shuqulba kuma lahayn halkaasi baashu maraysa sheekh eh, abu maxamedna booran baabilo soomaali maahayn buu leehay booran laftigeedu waa soomaali booran cali wey cali direed waa niman dir ah soomaali way meelay u bixiyaan ma jiraan siyaasadda eh, inaan siyaad barre miyaan ka liidanaa qolihii cawse iyo ormadu wuxuu yihi soomaali abbo wax walbaan marka soomaalidaan soo gelinayna markaan aan ku awrkacsanayno laakiin booran ayagu waa niman soomaaliyeedoo xilligay la dhalan duway waa la yaqaanaa haddaba iyagii reen diilnahiyo warkooda waa dhowya raadkooda ma dheero asaa an tuxibuu hayan buu rabigeen yidhi waxaa laga yaabaa shay inaad jeclaataan ood naftu ay ka hesho iska joog iska fadhiiso far ha qaadin xoolaha bixinin waxba ha quurin naftu waa iska jecesha xagga abiicada wa huwa waxaad jeclaydeenna sharun lakum waa idiin daran yaha aakhariya adduunba shar buu idin yahay allow maxaad saa u tidhi wallaahu yaclamu antum laa taclamuun allaa ogdantiiniiy maslaxadiinna idinkuna garan maysaan maxaa idinku fiican maxaa idinku san maxaa idin bi'iya maxaa idin bila maba kala taqaanaan rabbi weynihdii abuuray ee alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir hawsha u daaya ilaahi waa raxiim waa caliim waa cadl siduu idin xukumaa idin anfici walidaalika culum waxay yidhahdeen wadiinu liman qaatala calayh diinku waxaa matala oo wax laga weydiiyaa ninka ogol inuu u dhinto ma taymse ma waa dhoweyd baa maqطac la turjumay baan aad ugu bogay nin macatabiyo kristana hadlahayo dhallinyaro ah wuxuu leeyahay anu horta muslim yihibu laakiin haddaan diin gelayo diinta islaamkaan gelayaabu maxaa jiraa la yidhi waa diinta keliya dadkeed ay ogol yihiin bana u dhintaan taa waxay kutusaysaa waxay sheegahayaan bay ku qanacsan yihiin buur carwa kaasi war adoo london maanta dhex jooga ama baariis dhex taagan nabi maxamed wax ka sheeg buur wallahi inaad saacda noolaanaynin buur gaalkii baa odhanay hadda wuxuu laakiin haddaan soo qaatayba boodh oon ku qoro ciise wuxuu ahaa garac buu ahaa ama khaniis buu ahaa ama wuxuu doono oo nabi lagu caayo aan ku qoro caddaanku intay saa i fiiriyaan ba iskaga kay tagayaan bur danka ma laha boor iska daaye carruurkaasi maxamed wax ka sheeg buuri new york baa lagugu dimi new york bariis baa lagugu cuni meel aad ku badbaadi ma jiro nin walboo nabigu wax ka sheegay buu hi ama wuxuu ku jiraa qabri ama wuxuu ku jiraa buu hi god malaayiin baa lagu ilaaliyaa taa waxay tusaysaa buui waxay ay sheeganayaan waa xaq waana u dhimanayaan fuqadan waxay ku diinka waxaa laga weydiin oo mas qaadi oo lagala tashan ninka ogol inuu naf iyo maal u huro ninka markay hawshu libantu jirtana soo gurmanaya markay ishu dhigtana cararaya waxba laga weydiin maayo tiibuu rabbi inoo sheegay wallaahu yaclamu garanaya dantiinniya maslaxadiinna fi dunya waalaakhira wa antum laa taclamuuna idinkuna waxba garan mayo cilmi kaamila malahdi qaala tacaala rabbiga wuxuu hi infuruu baxaha muslimiinay halganka u baxa khifaafan idinkoo fudfudud aqniya ah khifaafku inta macnee doonta geli salafku waa geliyeen khifaafan dhallinyaro ah khifaafan aqniyo oo tanadow heli kara khifaafan fayo oo bad qaboon xanuunsanayn khifaafan nashaad oo fahmaysan waiqaala idinkoo culculus xagga da'da xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka xagga fahmada iyo nashaadka xgow dhukubaysan baalku kaa qoyan yahay iska luud ilahay baa kuu barakayda sinabaha ku daynna wey infuruu khifaafan wa iqaalan baxa oo halgama oo duula idinkoo fayow iyo idinkoon xanuunsanba idinkoo fuqaraa iyo idinkoo akhniyaah idinkoo taag daran xagga awoodda badanka iyo idinkoo muray oo dhallinyaraaba wjaahiduu bamwaalikum waanfusikum naftinii maalkii ilaahay u quro oo ku halgama fii sabiil jidka ilahay qaala tacaala ilahay wuxuu ihi in allaha ishtaraa min waxay dhaheen culummadu beece ugu cuslaa ee adduun iyo aakhara ka dhaca weeye hal mar bayna fuqahada ogol yihiin beeca asaga inuu dhaco waxa adigu aad leedahay inaad iska iibiso beeca ma asax soo ma shayga adaaba iskale adaana iska iibino iska gadaya lacagtan adaa bixinaya beeca beec ma ah iijaab iyo qabuulkay baaci mashtuu inay noqdaan laakiin hadda beeca meesha ka dhacay beecaasoo kalew addoommahan yaa iska leh halgamaya allah abuuray isagaa iska leh xoolaha iyo hantida adeega haystaanna irsaadadu rabbi bixiyo weeye ilaahay marka wuxuu leeyahay buu gadanayaa wuxuu leeyahay buuna ku gadahayaa baayici mushtari waa shay waaxida keliya hal ruux bay noqdeen hal axad bay noqdeen allah beeca hal mar baa loo ogol yahay waa marka adugu ilmo agoona aad wasi ama qayim ka tahay oo dan u aragtay inaad hantidan iibiso ood adiga iska gado lacagtana bixiso baayici hanti baad ka tahay mas agoon baad u haysaa ama wasi baad ka tahay asaguna wax ma garanhayo inaad hantidan maanta iibiso ood weliba adiga iska iibiso waad u inay danta adoonka ay ku jirto iyo ninkaa mas-uulka ka tahay beeca marka baayic waa kuma waa adiga mushtariguna waa adiga limaslaxati alyatiim kaasaa loogu talaga tanna waa ti oo kale addoommo ducaafaah oo waxba garanaynin oo wax kusan aan garanaynin oo iska socdayn nahaye sidii inoo wixii naga iibin noona iibin isku kendhaqahaya aayaddu macnahaasay ka hadlaysa in allaha subxaana alla weyne ishtaraa wuxuu ka iibsaday min almuminiina kuwii alla rumeeyey anfusum naftood buu ka iibsaday muminiintani naftanba allah iskale oo maalig ah mushtarigina waa asaga rabbi weyne wa amwaalum iyo ama xoolahana allah iskale muxuu kaga iibsaday biana lahum اljanna in ayagu janno ay yeeshaan oo ilaahay janno ku abaal abaalmariyo laakiin naftooda iyo maalkooda ay quuraan oy asaga u baxshaan buu rabbi rabaa wuxuu ugu bedelayaa janno yuqaatiluuna fii sabiil jidki ilaahi bay ku dagaalamayaanoo fayaqtuluuna gaalada ay laynayaan wayuqtaluuna iyagun waa la dili haddee markaad wax dishaadna waa lagu dili halgankaaba dhaqankaa iskale dagaal hadduu bilowdo waa lagu gablami waa lagu agoontoobi gabdhaha ku garooboobi magdhar baa laysku dhaxli kadibna waa laga cifan waalcaaqibatu lilmuttaqiin wacdan calayhi xaqan fi towraati walinjiil wacdan ballanqaad weeye calayhi cala allahi rabbi isaar xaqan oo dhab ah xaggee ku yaalla wacdigaa lagu qoray iyo ballanqaadka rabbi ku qoray fi towraati towraad iyo walinjiili wاlqur'aan halkaas buuggaasaa lagu qoray halkaasuu ku qoran yahay ballanqaadka beecu waiiqadiisi iyo rasiidkiisa waka baayicuna waa ilaahay mushtariguna waa ilaahay abaalna iyo jannana waad leedahay rabbi wuxuu uhi waman awfaa bicahdihi min allah ilaahay ballan yaa ka oofi badan axadka ilaahay ka ballan oofin badan waa kuma ballan la galay laga soo baxo oo ha la oofiyo oo ha la gudo ilahay aadka waman astaqu min allahi xadiian oo ma jiro wey fastabshiruu ku farxa muslimiin haddaad muslimiin tihiin bibaycikum aladii baayactum bih beeca iyo heshiiskaad rabbi la gasheen oo inaad nafya maal quudhaan ah jannana aad heshaan ah ee rabbi idiin ballanqaaday midkaasaa ku farxa haddaad wax garanaysaa kuna bishaaraysta wadalika huwa alfawz alcadiim kaasaana liibaanta weyn ah laakiin liibaanta meelahaad ka doonaysaan ma aha wasadiyaad ka raadaysaan maxaad ka faa'ideen wasaiya manhajkii sheekh hebel wuxuu ahaa alwasaiya allatii bayna altafjiiri wاtakfiir wasaiyadu maxay noqotay inay shiica ina qabsato inay gaalo meel walba ka soo dhacdo inaad la soo istaagto nebi maxamed calayhi salaat wasalaam jannaduu gelahayo waxaa gelaya abujahal baa geli oo abulahab baa geli oo abaalisoo dhan baa geli oo baabashunodaa geli oo bawal fatikan baa geli markaasay ummad dhan oo hadda baaxiiin sheegan dhihii sheekh hebel kaasu ahaa kanuu ahaa ummadda waxaan damaar iyo fasaad ahayn ogama tegin yuusuf alqardaawi baan ka hadlahayaa muxuu istaagay ruux sahan diinaad galo caamadan iyo kuwan iska daba taagan kitaabbu waa qora iska daba taagan ha ku lugoyn ruuxu waa aayatiinkiiyo khaatimadiisiiyo wuxuu ku biyashubto waa la fiiriyaa wاddiinu waa maa maata calayhi muxamadu calayhi الsalaaة wasalaam laa calى maa buci xilliga nabiga la soo diray wax diinteenna ka mid ah on hadda la ogolaynoo lagu gaaloobi baa jira sama ma ogtii xilli iimaan iyo diin ahayd baa jira in loo tukado halkaasio baytulmaqdis loo tukado maanta ninka kas iyo maag ugu tukadana maxaad leedihin hoostuu ka xariiqanyaad leedihin salaad farad buu galay duhur iyo casar iyo cishe iyo maqhrib xaggee u socotaa bari buu u tukaday waa side waa laba beydoo ilaahay kacbo iyo kacbo ثالث الxaramayn الشhariifayn haye waa masra muxamadi calayhi الsalaaة wasalaam nabigaa u tukan jiray sanad iyo ka badan alaabbuu ku dhuftay maxaad leedihiin diintu waa hawshu nabigu ku dhintay weeye calayhi الsalaaة wasalaam waa horaad fiicnaan jirtay maxaa kuu dambeeyey aabbahay baa geel lahaan jiray baa tii waxaa dhaantee anigaa dameero leh taasaa dhaantaad dhahdeen waa sax halkaasuu ku gebagabeeyey wuxuu yidhi hadduu ruuxu sahan diineed qaaday qardaawi baan odhanay kitaab baan ka qoray hawshaan kaga hadlay sahan diineed buu ruuxu bilaabay wuxuu yidhi islaamkan fiiriyey kuma qancin kiristankan baadhay asna lama qaadan karo yahuudiyaddan baadhitaan ku sameeyey muddo lix bilood sagaal bilood intaan kuma qancin haye mujuustan fiiriy ayagaa ila roon ayagaa la qaataa dabku iska shita maxaad ka sheekhardaa wuxuu ninka hadduu sidaa ku dhinto waa ahlujanno lama cadaabahayo jannada aad gashaan buu geli ninka ma muslimba ma majuusba ma kaafirba ma sheekh muslimiinta hogaamiya ii sheega kuwa iska xabeebanayo ikhwaanulmuslimiin oo sheekh meel janaasihiisi marka waday saddex goor bay dhacday oo ka fakatay oo laxqaadi waayo waa calaamad xun weeye saddex goor bay dhulku ku dhacday oo ummaddu wadda ka fakaday saa ma ogtiid aayatulahi khumeyni shaydaanka iiraan asna sidoo kale afar goor bay jaanisu dhacday oo ay sareedoo jajabeen masaafada sheekh binubaas ibnu cuaymiin lala lugeeyey janaasadoodii ayaa ka dheereen masaafada qardaawi hal marna ma dhicin waxa inaad fahantaan baa la rabaa wax badan ku tusaaya janaazada noocaasoo kale soo ma ahayn in cirka intii la geeyo malaa'ig wax ka qaado dhul iska daaye aad gacmaha la gaari weydo maxay kolba dhulku u tegaysaa u fakanaysa u jushabaysa haddaan rabbi noo digaynin aayatullaahi alkhumayni iyo qardaawi maxaa janaazada isku mid ka dhiga hadday dad fiican ahaayeen robagandadan la ahrinaya falsafadan xisaam albashiir iyo daddu ahrinayaan inaan idinku aafaynin gaalnimo ku dhintay mana ka toobadkeedin warkuwa inuu idin cadaado ood waxfaantaan ummadday kuwa hogaaminayaanay culamo u yihiin goormay guulaysan goormay cadow iska dhicin usuushiibaba laga khaldahayaa usuushiibaba laga labsinhaya waa laga labahayaa ninku hadduu sahan diineed u qaado oo ku qanca inayn diinba jirin ilaahayna jirin oo saa ku dhinto waa ahlujannu qabaa ahlu jannuu qabaa waa jannu gelaya see marka muslim yahay markaan afku furnaad yaad nala yaabaysaan waxaasaa dhoobanoo islaamka hogaaminoo culmaad moodaysaan oo haddaan dhaho muslimiin haddaan wadaadku ina xuseen weligii ugu wallaa takfiir unbuu daba taagan yahay nin imaama faqiih oo maaliki ahaa yaa maalin ciida wuxuu arkay muslimiin ciid carafo taaganoo malaayiin ah markaasuu baroortay xalli waa maalin ciidadoo hiilkii muslimiintaa muuqdee waa ku sidee maa inaad farxdood bayraqdo ood bardoontotood baytantaa la doonahaye wuxuu ihi nimankaa muslimiinta malaayiinta meeshaa dho waxaan ka baqi inay reer banu cubayd ka shikiyaan gaalnimadooda reer banu cubaydkan adduunka maanta maamulee haysta afrikada waqooyi oo dhanba maqhrib tunis libiya jazaa'ir masar muritaaniya dhulkaasoo dhan bay ka talinayeen ilaa masar qaybo ka kuwaa ka taliya islaamka sheeganaya inay ka shakiyaan islaamnimadooda gaalnimadoodan ka baqayaabu oy kulligoodba gaaloobaan intooda meesha taaganba hadday ilaahay caasiyaan buui ilaahay waa raxiime inuu rabbi u dembidhaafo janno galaan baan rajayn buui laakiin maalinkay ka shakiyaan reer banuu cubayd gaalnimadooda ee naar bay ku waarhayaan buui masalo masale halkaa u taagan wey qardaawuu u dhaafo muxuu ku yidhi waxba salaada idinkaa ku rafaadina waxba haajijaadina gaaladu hadday halkaas ay taagan yihiin intay dadaaleen dadaaleen aqoontooda ay dhaafin weyday in kiristinimadu ay sax tahay yuhuudnimadu sax tahay diin la'aantu ay sax tahay khaniisnimadu ay sax tahay e jannay ku gelaayaan maxaad faaidaen marka maxaa jihaadka u wadnaa u dagaalamayna maxaa kitaabka meesha lagu qorhaya xasaraadda ummadda ka daaya adduunku waa ceeshoo milix weeye dunidu hoos dhaaido wey warkeedu markaasleeidum aqiidulumma ah ilaahay baa shirkiis naga qabtay sujuud shukri baan la dhaxay markii gerisa lai sheegay ilaahu adaa abuuray oo dilay ummadda raadka xumaa uu kaga tegayna ka tirtir baan alla awooda warku waa inuu aad kuwa noocaaso dhan baa dhooban kan hadda meesha uu kaga tegay hebelka axmed araysuuni baa ka sii diin xun axmed araysuuni soo ma taqaanaa alrajul alfaqiih اlusuuli اlmaqaasidi akfaru khalq illaahi weeye culummana kuwaasa nologa dhigay boqorro iyo talisna maxaa nologa dhigay ina ileeyo iyo cabtaxa siisi ina salmaan iyo shayطaan الcarab maxamed zayd kuwa ka daran baa jira kuwa ka daran baa jira hadda haddaan sheegana qolyihii hawiye inay kacaan baan ka baqaaya marka intaan kaga hadho daaroodkii carabtan ka adkaay <clears throat> laa yastawi qaala tacala ilahi wuxuu laa yastawi alqaacidu intaa waa kaftan cidaan cugdad u qaba ma jirto laa yastawi alqaaciduuna min almu'mina hayru uli اdarari wاlmujaahiduuna fii sabiil اllahi fii sabiil اlahi biamwaalihim waanfusihim laa yastawi ilaahay ma sinno yidhi aayaddu aayad culus weeye ma sinno ilaahayna ma simin lamana simi karo alqaaciduuna kuwa fadhiyan halgamaynin oo min almuminiin muminiinta ka tirsan kuwaasoo hayru ulidarari hayra iyo hayri iyo hayraba waa la akhriyay qiraa'adkaas godaalkaiyo kordho waana u fiican oo sabciyataan ah marna marka uun istinad ka dhigi marna waa uun sifo marna min almuminiinaad ka sifayn waa hoos dhigi marna qaaciduntaad ka sifayn marna waa isituna sida saxda qolyaha xaala ku nasbiya laakiin waa ciraabaan xoog badnay laa yastawi masina alqaaciduuna min almuminiin muminiinta fadhiyan helgamaynin iyo hayru ulidarir oon kuwa dhibanaan ahayn kuwa dhibanaan ahayn dadka aan halgamayn dhibku meeshaa dhigay ee tabra halkaa dhigtay ilaahay hadda kama hadlaayo rabbi wuxuu ka hadlahayaa nin awoodi kara inuu halgamo iska fadhiista iyo nin baxay oo naftiisi imaankiisba ilahay ka gatay ilaahay masnu rabbi leh iyo wlmujaahiduuna fii sabiili اllaahi biamwaalihim wa anfusihim iyo naftooda iyo maalkoodaba ku halgama iyo nin iska fadhiyoon dhibana ahayn ma sinno fadl اllah اlmujaahidiina bamwaalihim waanfusihim cala اlqaacidiina daraja ilahay wuuu ka fadyeelo ka qiimo badnaysiiyey kuwa naftooda iyo maalkooda ku jihaada kuwa fadhiya daraju dheeraysi wa kullan mid walboo ka fadhiya muslimka ah. iyo midka halgamahayeyna wacad allaahu xusnaa ilaahay jannu u yaboohay wey kan muminkii mujaahidkaana jannada wuxuu ku geli iyo jihaadkiisii kan aan jihaadina meel hoostaba ha tagee islaamnimadii tawxiidku janno ku geli hadduu doono naarbaha la soo marshe alxusna wa aljanna jannada iskugu tagayaan laakiin waa kala sareeyaan kala sarrayntiiba haddana lagu dareensiiyey maxaa lagu yidhi wafadala allahu اlmujaahidiina cala alqaacidiina ajran cadiima darajaati minhu wamagfirata waraxma wakan allah afuur raxiima darajada mujaahidku uu dheer yahay muminkii kale ee wax sahlanaamoodinba rabbiga ina yidhi ajran cadiiman ajar weyn buu ilaahay alla weyne wuxuu ku waa weyn yahay maxaad moodaa anoo sakaraadoo faqiir haddaan ku dha maanta lacag badan baan ku siinaya maxaad iga filan faqiir baan habaad ogtahay waxba sake iguma waajibto dagarasoonkan yaa allah ku bixiya matalan markaan hebelow maanta lacag badan baan ku siinaya waxaad leetalo wadaadku ma kun shilin buu soo helay maanta hadalkayga aad le wabaan bixiniy wax weyn baan kus waxaad ku qiimaynaysaa aniga awooddayda nimaad ogtahay soomaali inuu hanti badan yahay wuxuu kuhi maanta gacan aanan weligay ruux u qaadin baan kuu qaadahayaa maanta waad noolaan maxaad leedahay talow magaariba kuu soray lacag ah mise guribu kuu buuxin baad tii sooma alloweynaa wuxuu ku yidhi ajran cadiima meel iska dhiga wey xisaab la'aan ajir aad u weyn darajaatin darajooyin baa ilaahay uu dheeraysiiyey oo uu la dheeryahay mujaahidku qaacidka oo minhu min allahi ilahi xaggiisa ka ahaatay boqol darajo inoo sheegay xadiid kale ruuxa mujaahidkaa axad kale wuxuu leeyahay dheeryahay boqol darajo miata daraja labadii darajo waxaa u dhexeeya kamaa bayna aلsamaa'i walard fi saxiix xadidkood garanaysaa boqol darajo ayuu dheer yahay oo tiiba tan iyo ta kale waxaa u dhexeeya cir iyo dhulinta loo socdo kale an boqoloo sano an boqoloo sano an boqol igu dhufta ya boqol darajo igu dhufta waa imise an kun baa mise waa an malyan soo an boqoloo kun hmm? an boqol boqol bal ku dhufo may noqota kontonku soo ma aha kontonku wey konton kun toddoba ku dhuf saddex boqoloo kun saddex boqol iyo kontonku intaasoo darajo ku dheeriya ruuxa mujaahidka ah ee iska caadiga ah acmaashaadii kale intaan la gaaniyo acmaashiisi kale ilaahay wuxuu yidhi cafwan wa eh, makhfirata dembi dhaaf wa raxmatan naxariis xagga rabbi ka ahaatay tankiirkaani calool waxay deen waa liltaciim wa kaana allaahu hafuura intaa waxaa sii dheer naxariis ilaahay waa badane dembi dhaaf badana weeye wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum maydin tusaa calaa tijaaratin ganacsi tunjiikum idinka badbaadaysa min cadaabin aliimin cadaab xanuun badan oo naarta jahanama ah ilaahuna tus weynaade jawaabtu waa iska qadarantahay tuminuuna billaahi wa rasuulihi ilahay rasuulkiisaad rumaynsa aayadda hor intaan ha ka bixin ishkaal baa ku jira qolyaha mufasiriinta aad bay ugu rafaadaan laakiin ishkaalku waa ishkaal iska aan aad looga fiirsanno hadda aayaddu waa iska caddahay macnaha laga hadlaya waxaa weeye ruuxa muminkaee mujaahidkaee dagaalama iyo ninka iska fadhiye cudurdaar uu ku fadhiya aan lahayn ma sinaan karaan sinaba darajaad buuna ilaahay dheeraysiiyey mujaahidku had goor addoonka fadhiyeen halgamayna bilaa cudurdaar darajaadkii baa lagu fafaahiyey oo gadaal laga sheegay taasi waa iska cadday laakiin waxay yidhaahdeen ishal ka imanayaa khayru uridarari waxaa laga fahmahayaa addoonka muslimkeen halgami karin ee dhibanaha ah curyaanka ah, indhoolaha ah, naafayga faqiirka ah iyo ka way sinaan karaan ila qaydka hayr ulidarari baa laydhi ayagu way siman yihiin baa laga fahmayaa waay dheen taana lagama fahmaye waa min baabi اlmafhuum mafhuumkan cumuum male waxaan ka wadnaa adoomada dhibanayaasha ah. ee halkan ka fadhiistay baa laba qaybood ninkaan dhib qabin asagu cuddalaan fadhiista warkiisa iska dah agga inaga geey addoonka halganka ka fadhiistay ee cudurdaarku uu ka reebay baa laba qaybood ah cinda ahlilcilm addoon halgemi jiray halgankana jecel hadduu maanta tabar helahayana adiga kaa horayn lahaa niyadiisuna ay tahay ilaahayo waddadii caafido halkaasaan qabanaya ilaah wada xoolaysiiso saasaan yeelaya addoonka noocaasa ee dhibanaya macduurka ah xaggana halganka raba niyada ku haya tamaninaya farta dhexda ka qaniinsan iyo ki halgamaya waa isku ajir adilada qur-aanka o iyo sunnado dhan baana tilmaamaysa ninka cudurdaarka leh ee dhibanaha halgankana ka fadhiistay laakiin ilaahay baa midhaha ku tiray leh balaayo halgan iyo ku geeyey ee niyaba ku haynin jihaadna aan rabin ka asagu yuu yahay kuwii bilaa cudurdaar la'aan fadhiistay buu lamid yahay adoo dhibbanaa waxaad ku xugu noqonaysaa ninaan dhib qabin maxaad ku kala tagtee niyada inna bilmadiinati rijaalan xadiidka waad garanaysaan addoonku hadduu safro ajirku asagoo negi uu la iman jiraa loo qorayaa hadduu xanuunsado camalkii saalixee xilliguu fayoobaa uu la iman jiray loo qorayaa casmiga saxiixa ee qawigaa iyo niyada ilaa noocaasa waxay ku gaadhsiisaa martabada iyo darajada ruuxii hawsha qabanayay caamilki iyo saaxibu niya isku bay tagaan saa darteed maadaama ruuxa madruurkaee dhibanaha ay laba u qaybsamayaan ilaahay waa ka aamusa wuxuu ka hadlay keliya kii jihaadka ka fadhiistay een dhib haynin iyo ruuxi halgamhaybu rabbi isgarab dhigay oo yidhi ma sinaan karaa marnaba dhibbanihii labu noqdayoo nin halgandoon ahoo halgan ramataha laakiin cudurdaar uu reebay mujaahidiintu ku safya ninka asaga niyadiisa marka yaa loo raacaya nin dhib reebay iyo culays ay uu haysto xaggana jihaadka aan rabin una jeedin qaacidiintu ninkaa la mid yahay aan dhib haynin saasay masaladu noqonaysa tuminuuna biاllaahi allaad rumaynaysaan wa rasuuli nabi maxamed baad rumaynaysaan watujaahiduuna fii sabiil jidka ilahay baad ku dagaalamaysaan biamwaalikum hantidiinna wa anfusikum naftiinna daalikum sidaa inaad yeeshaan ilaahay rumaysaan halgankana aad ku hagaagtaan baa khayrun lakum in kuntum taclamuun ilah baa inoo sheegay war halgankaa dantiinna ku jirtaa idin wanaagsan laakiin haddaad u inuu yahay iyo mafsado iyo fitno iyo burbur waxaad ka qaadaan wabay ka yfir lakum unuubakum dembigiiniba rabi idin dhaafaya wydkhilkum janaatin tajri min taxtiha lanhaar jannooyin webiyaalay hoos dureerayaanna waa idin gelinayaa wamasaakina ayiba iyo guryo wanaagsan fii jannaati cadnin jann waarta ah jannaatu cadnin jannat اlkhuluud baa loo jeedaa lannahu yuqaalu cadna bilmakan ida lazima waaqaama fiih jannaati cadnin jannooyin waara oon laga tegayn baa ilaahay idinku abaalmarinaya dalika alfawz اlcaiim liibaan weynna waa midda ayadaa wa ukhraa walakum nicmatun ukhraa wey nicma labaadna waad leedihiin oo idin ahaa tuxibuuna aad jeceshiin xagga abcan adduunka muxuu yahay nasru min allaahi libin iyo guul lagu geeraaro oo xagga rabbi ka timid iyo wafatxun qariibun furasho dhow ay gaala idin jabaan wabashir اlmuminiin nabi maxamedow intaasoo wanaag adduunya ah iyo mid aakharoo ka horeeyana muslimiinta ugu bishaaree wاlaayaatu fi اlbaabi aayadaha ku yimid baab اljihaad kaiiratun way fara badan tahay mashhuuratun waana caan la yaqaan waama alaxaadii axaadiis soo ma aha fii fadli jihaadi ku timid faakar min an tuxsar way ka badan tahay in la soo kooba lama soo koobi karo wey famin dalika kitaabu اsalaa iyo kitaabu اljihaad waa labada kitaabe ugu axaadiis badan meel walba akhriya adaad rabtaan kitaab kasta oo sunnada ka mida ah fura bukhaari soo qaada muslim soo qaada sunanka soo qaada masaaniidda musanafaadka macaajimta kitaabu الsalaa iyo kitaabu اljihaad he labadaa kitaab kitaab ka axaadiis badan ma soo helaysaan saxiixu tarkiib wa tariib soo qabta kitaabu الsalaa inta xadiidka uu ku keenay iyo kitab اljihad waa isu egyihiin waa isku dhow yihiin meelaha kale xoogo yaroo xayna socota soonkan yaroo xayna zakada maba sii badnaba xajka xoogow raxan ah laakiin kitaab اljihaadi kitaab الsalaa laba kitaaboo kale madaxa bannaan bay noqon karaan lannu midna waa maxay waa xidhiirka khaaskii adiga rabbiga idin dhexey midka u xoog badnao salaada ah midna waa maxay danta guud ilaalinteedii qodobka ugu xoog badnaa wey cizada iyo sharafta ummadda inay jirto halgan iyo difaac bay ku xidhan tahay madaxweyne muxuu yidhi madaxweyne ii sheega muxuu yidhi soomaaliya uma baahna ciidan loo dhiso hayaabwaan kuma weyaa waa kii adeerka ahaade waxba indhaha igu soo taagin waaga dambe iyagaa doqoteene famin dalika axaadiista waxaa ka mid ah waa xasan gurgurto wey ya maya anu hadda gaalnimo islam kama hadlaaye dun ruux baan ka hadlay dib u fiiri ninka hadda taagan soomaaliya ciidan loo dhiso oma baano muxuu naga rabaa muxuu nala maagan yahay ii sheeg inaad maata noqonno sida cid noo taliso wix laga sameeyo odayga reerka u taliy haduu wiilal wiilal qamaamo oo reerka reebele difaaca looma baahno maalinkaas casilaya waysmada laga qaadahaya wiilal duulo geela soo dhaca ama gabdhaha soo afduuma ama ceelasha nimanka ku laayo madaxa jabeeya reerka uma baahno odayga yidhaahdee soomaaliya u ah nabadoon maxay leeyihiin ugaasgalabkii reer cali nasiroo kale unbuu noqonhayaa bali reer cabdillaugaas intay magacaabeen galabkana ka qaaday weydii ayaga waxay uga qaadeen ninku hawsha loo idmaday haddii uu ka gaabiyo abwaan maxaad ninka hadda nala haabanaya le waagi horu tartamay bu yidhi hadda maan waagi hore inaad baan jeclaan susaa ciidan loo dhiso uma baahno meeshu kugu wada way kuu caddahay dabaarxumada muxuu yidhi hiriquu ka bilaabay odayguu subagana muxuu yidhi sadaqaan cuni doono saansaankeedaan kartaa buui ninkaa meeshu kugu wada waad garan kulligood baa saasa nimay ka soo fakatay ninay u qarsoon tahayba waa isku da weeye waa isku qurub nijaasa kulligood hadda intaas iga dayaano xayraamin intaa ku dah can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal suila rasuul lah rasulka ilah waxaa la weydiiyey ayulcamali afdalu camal ilaah loogu dhowaado nabaa lowkee u fadli badan qaala wuxuu yidhi iimaanu billaahi wa rasuulihi ilaahay la rumeeyo nabiga maxamedoo la raaco ayaa ugu fadli badan qiila waxaa uma maada nabi allow maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illah jidka ilaahay oo lagu halgamo hadda koor baa idiin sheegay culum waxay yidhaahdeen bacda tawxiid ilaahay oo la rumeeyey kadib shay ilaahay loogu dhowaado waxaa ugu khayr badan naf ilaahay ku kufriday oo ilaahay loogu dhowaado bacd alkufri washirki gaalnimo iyo shirki dabadiina dembiga ilaahay lagu caasiyo ugu daran waxaa weeye ruux muslima dhiiggiisa xaqdarro lagu daadiyo waa shul iyo shal weeye haddaad halganto adoo daacada waddada rasuulkana haya dhiigga aad ilaahay darteed ku daadiso jannaad ku gelaysaa haddaad dhiigga muslimiinta xaqdarra ku daalaysana naartada waa diyaar waa halis iska hubsada marka waddo shaydaan ha ku dhimanin mid ilaahay iyo rasuulkiisana ha ka cabsanin warac baarid ah iyo tawiil faasiday diintu eedda hadda ka hormaada markaad halkan la marahayo warac baarid ah iyo tawiil faasidah warac baartu wuxuu kaa gelhayaa mujrimiintii murtadiintii quacu uruqi qolihii in xun un ka talinhaya in lagu halgamo oo ilaahay loo hidhiye diinkiisii adhi maya anugu dhiig in la daadiyo eh. ka maxaa la yidhahdaa waa warac baarid ah taawiil faasida in lagu daadiyana iska ilaali war ninkan maxaad ku dili waxaa laga yaabaa inuu yahay murtad ma laga yaaba ku dilaysaa tawiil faasid oo lama ogolo laga yaabaa kii xalay indhaha gu soo taaghayaye hadda ka hor nabiga caayay inuu yahay war laga yaabaa iyo hadhow inuu ugu biyi keenaa laga yaabaa iyo looma dilo ruux muslim ah waxaad ku dili ruuxa muslimka waa inuu caddaado waddo shayddaanna yaan laguu qaadin qabyaalad iyo casabiyad iyo murtadin difaac iyo gaalo uhiilin iyo iska ilaali dhiigu waa qaali marna jana lagu galaa marna jahanama lagu galaa aad iskaga fiiri hawsha aljihaadu fii sabiil اllah qiila waxaa allahu uma maada maxaa ku xiga xajun mabruur xaj la aqbalay xajka la aqbalay ee lagu dhaafo afar shardi buu leeyahay baa idin yidhi habeen baan idiin sheegay midkaa wey ka laga hadlayo muttafaqun calayh jihaadka nabigu ka hadlay waa jihaadka kifaayiga talabiga xadiidkan waynu soo habeen dhoweyd kitaab اlxaj وcan ibni mascuudi radi allahu tacala canhu qaal qultu waxaan ya rasuul lah rasuulka ilaahay ayu camali axabu ila allah camal alle loogu dhowaado kee loogu jecel yahay ilaahay agtiisa qaala nabig wuxu uhi alsalaatu calىa waqtiha liwaqtihana waa riwaaya salaad xilligeedii la galo qultu waxaan nabi allow uma ayu camalkee ku xigoo ilaahay u jecel yahay salaad xilligeedii la tukada kadib qaala nabig wuxuu ihi biru lwaalidayn labadii ku dhashoo loo xisaanfalo la wanaajiyo qultu waxaan idhi ayu nabi allow maxaa ku xiga aljihaadu fii waa jihaadka alabiga qaswiga ahaa muttafaqun biitifaaq lmuslimiin hadduu fardu cayn noqdo tawxiidka isagaa ku xiga inuun jihaad fardu kifaaya adduunka ka jirina waa horaa idiin soo sheegay an boqoloo sano ka baa ugu dambaysay xilliga uu leeyahay abubakr ibni carabi jihaadku hadda waa fardu cayn uu ku leeyahay an boqol afartan iyo saddexdii buu dhintay meeqa sana laga joogaa sagaal sano wey an afartan iyo saddexdii buu dhintay isagoo weynoo fayuubun warkaa qoraya kitaabkiisa annaas walmasuul ka fiiriya bacdamaa bilaadi andalus iyo dhulkii gacanta ka baxay gaalan ayna halaabsanayso hawshu way dhammaatay tacayana aljihaadu cala alqaadiriin buuri sagaal boqoloo sano farducan markaasaan sheege berley imaan baa loo baahan yahay kana kafaa rabaa isku dhig baa rabaa waa niman riyoon haya wey way aaladayaan hooyooyinkood ha loo geeyo ree macalinsho meel lagu dagaalamay fuley buu soo cararay baa le baa soo baxay waa la waraystay warbee ka waran dagaalkii ka waran hebel dhimay oo hebel dhimay oo hebel dhimay ciidanko dhan buu lahay raggii odaynkarab wuu barxay hooyadii naga tuso buuri wuu barxay buuri raggoo dhanoo iyagoo nool bay yimaadeen nin dhaawaci nin fayowba marka waa hooyooyinkood hala tuso nimanka ayaga ya baraxan dhibe miyuu yidhi saasay ahayd o baraxan nin buu mooday barax wuu barxay naga tusadii wuxuu qaatay baraxa laftikiisu nin ahaa wuxuu baraxna dhimay waa la dilay <laughs> soomaali war badan ba haysaa ma hadaa la weydiiy <clears throat> almuhim xadiidkan hadda waynu soo maray mar nabigu jihaadka wuxuu ku xujiyey iimaanka marna wuxuu ku xujiyey birulwaalidain buu ka hormariyey mar xaj buu ka hormariyey culum waxay leeyihiin markay axaadiista adilada fiiriyeen waxaa loo yaqaanaa ikhtilaafu اlajwibati liikhtilaafi اlashkhaasi wاlaxwaal jawaabta ayaa isbedelaysa maxay isu bedelaysaa nimo meeshu ku liituu nabigu rabaa inuu ka dhiso nin baa ilaahay rumaysan oo ku fiican tawxiidka iyo hawlaha wuxuu arkaa inuu ku liito birulwaalidayn nabaallow iimaanka maxaa ku xiga birulwaalidayn baa lagu xijinaya war adugu meeshaasaad ka ba'an tahay ummad noo jihaada waan helaynaaye hooyada iyo aabbaha si dhowey adugu ka dadaal nin baa inta kale ku fiican jihaad cafwan xajka iyo cumrada ku liitaa iyadaa loogu xijinaya siyaasatlxakiim baa la yidhaahdaa nin walba meesha u daran ee uu ka dhiman yaha laga dhammaystiraa laakiin marka taxqiiq اlusuul wa tabyiin اlqawaacid ay tahay nabigu wuxuu kuu caddaynayaa bacda الtawxiid jihaad baa ku xiga maxaa yeelay nafya maal meel loo qurahayo wey maxaa u dhiman ruuxa aadamaha naftiisa meeshuu ku bixinayo wax ka daran ma jiro وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل camal ilaahay loogu dhowaado kee u khayr badan qaala aliimaanu biاllahi wاljihaadu fii sabiilih ilaahw la rumeeyo asagana loo dhinto isagood rumaysood raacdo kitaabkiisii iyo diinkiisii xagga naaqudadiisa ku dhimat muttafaqu calayh wa can anas bni maalik radi allahu tacaala canh ana rasul lah sal lay slam qaal lakhadwatun kalahaad la kallaho ama la jarmaado fii sabiillah jidka ilahay aroor aad ku kallaado aw rawxata ama caraaba yarood maalin casara u lugaysa ilaahay dartii adoo dagaalamaya halgamaya ayaa khayru min adunya wamaa fiiha khayru min addunya wamaa fiiha culum waxay leeyihiin tani waxaa weeye adoo yidhaahda alcasalu axlaa min alkhalli laakiin si koo lagu fahansiin karaan jirin see wax lagugu fahansiiyaa adduunyo yo akhra laisma garab dhigi meel iskama shabahaan meel iskama soo gaarhaan yacni xagga isku dhawaashaan u jeednaa asmaa iyo magacun bay wadaagaan si wax laguu fahansiiyo in lagu yidhaahdo caraabo yarood carowday ama kalahaad aad jidka ilahay ku kalahaad oo halgamaya ka khayrba adduunya wax dhexya dasaad fahmi kartaa adduun iyo waxa dhex yaalla intaasaa ka khayr badan intaasaa taqriib dihnia lagugu siin karaa laakiin muslimiinta ruuxa u janna yar waxaa la siinayaa adduunyada tobanlaabkeed adduunyada oo dhan tobanlaabkeed buu helaya waa ruuxa u janna ee muslimiin oogu janna liita ee oogu iimaan xun yaa adduunyadaoo toban laabkeed la siinaya wax walba toban laabkii marka halkan warkiiba jooji wey yaa khayrun ka wanaagsan min addunya adduunyada iyo wamaa fiiha wixii dhex yaalla muttafaqun calayh وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال wuxuu ihi saxaabigaas أtىa rajulu rasuul الlah nin baa nabiga u yimid faqaala wuxuu ihi أyu الnaasi أfضل nabi allow dadka muslimiinta yaa u qiimo badan muslimiinta yaa u wanaagsan su-aalaha waxay saxaabada u keenayaan camalka uu nabigu yidhahdo waa midka u khayr badane uu tilmaamo yay rabaan inay daba istaagaan oo dhab yidhaahdaan qaala nabig wuxu uhi muminu yujaahidu binafsihi wa maalihi fii sabiili illah nabigu waa soo gebagabeeyey muslimiinta waxaa u fadli badan muminun ruux mumino yujaahidu ku halgamaya binafsi naftiisii iyo wamaalihi hantidiisa fii sabiil اlah fariskiisii buu wataa qorigiisina waa diyaar naftiisna waa dhiibaya saadiisina waa haysta qaala wuxuu yidhi saxaabigii uma man nabi allow yaa ku xiga addoonkaas muminun baa ku xiga ruux muminoo fii shicbin gol jooga min ashacaabi gollahan ilaahay abuuray iyo qowyahan ka mid ah yacbudullaha ilaahay caabudaya aan u sharig yeelaynin wayadacu nnaasa min sharihi dadkana sharkiisa ka aashanayo ka ceshanaya ummadu ka baxay duurkaasuu iska tegey xayntiisu iska dhaqdaa ilaahayna waa caabudaa shirkiisana ummadda waa ka xasladay ninkaana waa nin ummadda u taagan dhibkeedii oo halgamay oo jihaaday w halkaasuu nabigu gaadhsiinaya mujaahidiinta yaman waa aan tagan waxaan ugu tegay iyadoo ninka mujaahidka leeyahay waa waxaa lagugu caayay hebel waa mujaahid fulaan ibnu fulaan waa nin xun leesh liannahu jihaadi gu tagabiguna wuu ku yidhi muminiin waxaa u khayr badan muminun yujaahidu binafsihi wa maalihi fi sabiil اllah innagu waxaan maraynaa hebel in xun weeye maxaa yeelay ama wuu taageeraa ama wuu jihaadaaba markaas waxaa doonaysa ilah inu idiin oo idiin gargaaro gaala idiin jebiyo gobonnimaad ku geeraartaan calankiinu babado beentiin wey waxba kama jiraan ilaahay oo si kale idinku gargaaraa mooye intaad sidan tihiin waxba idin socon maayo muttafaqun calayh wacan salim bni sacdin saacdi radi allahu tacaala can ana rasul sal l slam qaal nabigu wuxuu yidhi ribaatu yowmin maalin jilibka la laabay ribaatku waa min raabata ida laazama almakaana markaad meel ku nagaato ood ku xasishaa la ydhahdaa ribaau yowmin maalin ku nagaashihii fii sabi jidka ilah lagu nagaado hal maalin dhufays aad joogto iyo meel furin ah aag dagaal ka socdo afdhiga aad taagnaato ayaa khayrun ka khayr badan min addunya wamaa calayha hal maalin adduunyada iyo waxay dul wa mawdicu sawti axadikum midkiin shaabuuggiisu karbaashkiisu meeshuu ku dhaco ama la dhigo sawtku waa ushan jeedalka fardaha lagu garaaco lagu kaxeeyo ee yara dhuuban ama macalimiinta hadda carruurta ay ku dhuftaan wa mowdicu sawti axadikum midkiin shaabugiisa ama jadirkiisa meel la dhigoo la saaro oo meeljanada jannada oga mowdica yaa khayrun ka khayr badan min addunya wamaa calayha adduunyo iyo wixii dul joogaba ama dul yaallaba ushaa yartaa in loo dhigoo jannada ka ah xariijintaa yartae jannada ah y waxay ka khayr badan tahay adduunyada wax dul yaalla adduunya qiimada ilahay halkaasay ka joogtaa jihaadkun halkaasuu rasuulku geeyadee nabigu wuxu uhi warawxatu caraaba yar oo yaruuxa alcabdu addoonku uu ku caraabay fii sabiil jidkiisa tacaala aw ilhadwa ama kalahaad yar ayaa khayru min addunya wma calayha muttafaqun calayh wa can salmaan alfarisi radi allahu tacaala can qaala wuxuu uhi saxaabigaa samictu rasuul allah rasulka ilah baan yaquulu asagoo wa laylatin habeen iyo maalin aad shiribka laabtood meel ku muslimiintana aad amnigooda sugayso ood cadowga iska ilaalinayso ayaa khayrun ka khayr badan min siyaami shahrin wa qiyaami bil aad soomanaato soddonkeedaba habeenna aadan seexanta way kala cadaysa maalina aadaan afurin habeena dhinaca dhulka aadan dhiginoo salaatuleyl iyo qur-aan u taagnaato maxaa ka khayr badan hal maalinood waardiye qabato muslimiinta aad ilaaliso cadowgana aad iska ilaaliso wa in maata hadduu dhinto addoonkii maalinkaasi ummada waardiyaynayay meesha furintaa jilibka laabay haduu shiidoo la dilo ama iskiiba u dhintana jaraa calayhi waxaa ku dul soconaya u soconaya camaluhu ajirkiisii alladii camalkaasoo kaana yacmalu uu samayn jiray cibaadadii aad samaynaysa tabakaa kuu soconaya salaaddii aad tukan jirta way kuu adoo mujaahida halgankii maalinka aad samaynaysa qur-aan akhriskaadi wax walboo khayrood la iman jirtay baa kuu soconaya sidiisi loo qoraya inaad nooshahay baa ilahay ka soo qaadaya waa khasiisa lilmujaahidiin almuraabitiin axad kale ma laha idaa maata bnu aadam inqaطac camaluhu maxaad leedahay ila min alaa waxaa ka sii daran ila almuraabita camalaad samayn jirtay sadaqa jaariyo kaa soo gaadhay iyo weelad kuu soo duceeyo iyo sadaqa lagaa baxashaa inta laga hadlay kan waa maxay cidna uma baahnid camalku adigu aad samayn jirtay baa siiisu u soconaya hantii salaadoo tukan jirta waa soconaya halgankaada wuu soconaya sadaqaad bixin way soconaysaa wanaagga ummadda aad fari jirtay wuu soconaya wax walbaoo khayr ah oo samayn jirtay baa kuu soconaya haddaadoo dhufaysii furin iyo aag ku jiro aad shahiiddo ama mas buu ku qaynasa ku dhimato wujriya waxaa la durinaya calayhi dushiisa risquhu irsaaqaduna u soconaysa xagga jannada lagaa irsaaqaya laga calfinaya riwaaya kale xadiku leeyahay ilaa ywmi اlqiyaama ilaa ywmi اlqiyaama wain maata jaraa calayhi camaluhu اladii kaana yacmal ilaa ywmi اlqiyaama ilaa adduunka la rogay ku soconaysa waamina wuxuu ka nabadgala addoonkaas muraabidkaa alfataana su'aal badne alfataan waa malaga dadka qadaadure ee imtixaane munkar iyo nakir su'aalahooda riwaayo kaxad ku wa umina alfutaana waa riwaayo umina alfutaan futaan haddii la waa faatinin waana ibliis iyo shaydaan ruuxu markuu naf baxaayo hadda koor baa idiin sheeg waa xilliga ugu khatarsan u ibliis u weeraro markaad naftu ku qabatay aad orki sii socdo ruuxu weerar culus buu soo qaday ibliis iyo shaydaan wasaawis buu kugu sii dayn shiki buu ku gelin tawxiid la'aan inaad dhimato oy khaatimadu kaa halowduu raadinaya laba xilli buu aadamaha aad u weeraraa shaydaanku waa markay buruq soo yidhahdaane markay naf adduunka saadaad u timaaddo keliduu farta kaa gelinaya uu ku juqaynaya wuu ku rukumanhayaaba kastamkiisuu rabaa inuu kugu darsado macaamiishiisa weerar lexaaduu soo qaadi calaamad buu kugu dhaysinaya isbadalada somalia ilmaa dhashay inay lugta wax kaga dhijan iyo gacanta wax kaga xidhaan si aan iskugu khaldamin mar horuu asagoo kugu dhijtayba waa xilliga ugu khatarsan aadamaha weeraro dad yar baa ka magangalo nabigu inoo sheegay maryam inti cimraan iyo hawlaheedii xilliga ka sii daran waxaa wey markaad nafbaxaysa adunkaad ka tagayso maalinkaad adduunka ku soo biirayso iyo maalinkaad ka jaqaafinayso waa labada ugu khatarsan tiibuu nabigu inoo sheegay wa amina alfutaana ibliis iyo shayطaan iyo munkar iyo nakir iyo malaaig imtixaantodha waa ka badbaadaya riwaayo kalena waxay tiri waa amina cadaab alqabr cadaab alqabr asaguma marahayo muraabitka mujaahidkuna waa la mid nabi maxamed baa inoo sheegay haddii ninkii dhufays galay uu sidaa noqday kiisuu u halgamaya ku shiiday maxaad moodaa nabigaa inoo kafaa bibaariqati suyuufi calaa ra'sihi fitna w nabigu alai salatu wasalaam nabi allow mujaahidka shiidi miyaan la imtixaanaynin mayu nabigu hore ka soco waa isagu maxaa jira waxaa imtixaan oogu filan buu nabigu yihi naftiisa inuu quuray oo ilaahay u baxshay imtixaanka ka weyn muxuu yahy ee lagu baaso rabbigaa waayo rasuulkaa waayo diintaada maxay ahayd maxaa lagu weydiinayaa in la hubsado in markhaati loo hela islaamnimadkaada ninkan markhaati oma baana balti ee wuu soo cadaystay wixiis naftiisiibuu quurayba marka taayaa lagu khaldamay riwaayo kale wa amina min alfazac اlakbar alfazac alakbar suurat alambiya lagaga hadlay shuqulkuma la asagu bannaanku ka jooga cadaab اlqabri fitnaة اlqabri fazac alakbar waxaasoo dhan ilahay waa ka ilaalinaya saa darteed howlaha meelo badan buu galaa nifaaqu laakiin mujaahidiintu munaafiq waa ku yaryahay mujaahidka dhabta ilahay darta u soo baxay nifaaqu waa ku yaryahay naftaan kugu samayninba ma adkaysan kartid wacan fadaala maadaama aayadaha ku soo dahay xadiidkan aan yar ku yar daro mise waad yar tigsateen balkan aan ku khatima in sha allah وعن فضال بن عبيد الأنساري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وxuu كل ميت wax kastoo muslimoo dhinta kullu mayitin muslim kastoo geeriyooda yukhtamu calaa camali camalkiisi waa la gunaanadaya waa la afxidhayaa ila almuraabita fii sabiil اllah waa sax wey sadaqa jaariya iyo walid saalix yadcuu lahu baa maya taas waxay ahayd camalkaadi waa la xidhay dhan kalea nacfi kaaga imanaya muslimiin kuu soo duceeya dembidhaaf ilahay kuu weydiiya sadaqa lagu bixi waa wax kaloo dhan kale kaaga imanaya laakiin muraabitku waa maxay asaga camalkiisi baa soconaya camalka saalix asaguu la iman jiray baa sidiisa u soconay inuu nool yahay laga soo qaadaya oo maalin walbana uu jihaado maalin walbana uu tukado uu soomo uu salaado sadaqa bixiyo wanaagga ummadda faruxmaa uu ka reebo waalidka uu xidhiidhiyo qaraabada uu xidhiidhiyo yani wax walba camal saalix la iman jira soconay ninka hadda akhrimis gaadhaysaa ila almuraabita fii sabiil ninka jidka ilaahay jilibka ku laabee dhufayskiga ah ee meelaha furinta a jooga ku dhintay mooye fa inahu addoonka asaga yunmaa lahu waxaa loo kordhin loo ziyaadin camaluhu ladii amaluhu camalkiisa saalixa ilaa ywmi اlqiyaama waa un la wadaya waa loo kordhinaya wayu'ammanu waxaa laga nabadgelin fitnata alqabri imtixaanka qabriga su'aalihiisa qabrigu wuxuu leeyahay hawl ka horaysa fitnadoo daqda la saadii laguu xabaale ee lagaaga dareero yaa qabrigu isu imanaya asaga dhan baa isu imanaya feedhahadaa riiqmaya way isdhaafayaan intii yaraydii iilkahayd baa laisu keenayaaba asagu shuqulkuma laha fitnat alqabr laa cadaab alqabr laa daqطaة alqabri shuqulkuma laha muraabit mujaahid fii sabiil اlah shiid howlaha innaga inoo yaallaan kii nebigu alayه الsalaaة wasalaam axad bini aadama hadduu qabriga isku soo boodkiisa isku dhegiddiisa uu ka badbaadayo sacad baa ka badbaadi lahaa sacad ibn mucaad alladii ihtaza carshu الraxmaani limowtihi rawa abu dawud tirmidi wqaala xadiiثu xasanu صaxiix wallah subxaanaه wa tacala aclam